bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo sagaalaad oo suuratulaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii reer banu israa'iil oo waxaa weeye ahay asxaabu sabtiga nimankii la dhihi jira ahay oo qoomu daawuud ahay nimankii ugaasa jiray magaaladii la dhihi jiray eyra oo badda xeebteeda ku tiilay malayga ka ugaarsa jiray waxyaabihii ay ku kaceen iyo sidii waxaa weeye ay u qaybsameen oo markii waxaa weeye malayga ugaarsiisa laga reeba maalinta sabtiga qola ay u ugaarsatay qolana ay ugaga nahyisay qolana ay ugaga aamustay ma sidii uu ku dambeeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay marka alla wuxuuna soo dhahay subxaanahu wa tacaala markii arrimahaas ilaahay nooga soo waramay waxaad custaahow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow rabbigaagu markuu ogeysiiyey reer banu israa'iil inuu ku soo diraayo maalinta qiyaame intii laga gaaraayo qof waxa weeye su su'aal cadaab u dhadhaysiiye cadaab midkiisa xun oo dulli iyo maaragtaya dhibaato geliya amuurahaasna casharkaas iyanu ugaga soo warrannay rabbigaagu waa sariicul ciqaab ciqaabow dha ilaahay qofka caasiya ciqaabka alle waa ku soo degdegayaa qiyaamadiba allaha ka dhigee haddana alla wuxuu yihi alla waa kafuuru raxiim kafuur weeye ilaahay oo dadka ahlu daacadiisa ilaahay waa u dhaafayaa haddana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waanu kala geymowdha ilaahay reer banu israa'iil arlada ayaanu ku kala geymowdha ilaahay waxaana laga warramaayey kuwii ahaadee zaminka nabigeenna calayhi salaam ka hor ahaaday ayaa laga warramaayey marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ummado ayaanu u kala geyna firqooyin oo kala duwan waxaana ka mid ahowdha ilaahay kuwa saalixiin oo wanaagsan iyo waxaa ka mid ahowdha ilaahay kuwa aan saalixiin ahayn oo kufaarahoo faasiqiina waxaanu maaragtay siinay owdha ilaahay oonu ku jarrimnay xasanaad oo nimcooyina sayi-aadna waanu ku jarrimnay oo niqmooyin masaa'ibaa ku dhacday bal inay soo laabtaan oo si suwada ay ka soo laabtaan ayaana loo imtixaanay oo imtixaankaas gaar ahaan xumaanta markii waxaa weeye masaa'ibta lagu ridaayo waxaa lagu fiirinayaa ilaahay inay usoo laabtaan iyo in kalantood ayaa lagu fiiriyey marka waxa weeye way soo laabo waayeen kuwii hadda fiicnaynehe marka horeyba fiicnaayeen marka alla subxaanahu watacaala qoladaas markuu ka warramay qoladii kaloo ka dambaysay oo iyagu kitaabkii tawreedahay ka dhaxlay haddana laga wadaa layidhi kuwii zaminka nabigeenna calayhi salaatusalaam joogay ayaa ilaahay nooga warramayaa markii alla uu soo caddeeyey sifaatkii aslaaftooda dadkii ayaga ka horreeyey sifaadkoodii marka uu soo sheegay ayaa qolada kitaabkii towreedah ay dhaxlay oo zaminka nabiga calayhi salaatuasalaam joogaa ilaahay nooga warramayaa inay ayaguna tafsiir dareen ay kuwaa ka liitaan fa khalafa waxaa khaliif noqdowdha ilaahay min bacdihim kuwaas la soo sheega bacdigooda khalfun kuwa xuxun ayaa khaliif noqday kuwaasoo warisuu dhaxleen alkitaaba kitaabkii towreedah ay dhaxlay oo aabbaa'doodii ka dhaxlayow dha ilaahay fakhalafa waxaa khaliif noqdoo waxaa harayow dha ilaahay min bacdihim kuwaas bacdigoodow dha ilaahay khalfun kuwa xuxun khalfun la yidhaahdo oo laamta la sukuuniyo la reebo waxaa laga wadaa haa layidhi khalfu khayr waayo marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwaasoo kitaabkii dhaxlay ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwa markaasi ugu liita oo kuwii aslaaftooda ahay ka liita waaye kuwaasoo ya'khuduuna qaadanayow dhah ilaahay carala haada aladnaa midkaan hooseeya birbirkiisa qaadanaya rutaalkii bay dhaxleen towreedahay aabbaa'doodii bay ka dhaxleen haddana waxay qaadanayaan shay xudaam ah oo baaba ahoo adduunya oo taasi hoo liita ay qaadanayaan weyn oo waxa weeye xalaal ha ahaado xaaraamta ha ahaadee shaygaas ayay ayagu familayaan oo adduunyo keliyaay doonaayaan kuwaasoo ya'kuduuna qaadanayow dheh ilaahi subxaanahu watacaala calalla haada aladnaa midkaan liita oo hooseeya birbirkiisa qaadanaya wayaquuluuna waxayna ku qowlayaan markay waxaas liito ay qaataan ayagoon diintoodu aaba yeelayn oon kitaabkii aanu aaba yeelaynin wayaquuluuna waxay ku qowlaayaan buu dhah ilaahay sayukfaru lanaa waa naloo dhaafi doonaa waxaanu falna waa naloo dhaafayaa ayagoo xumaantaa samaynaayo ayay waxay leeyihin waa naloo dhaafaaya wayaquuluuna waxay ku qowlayaan waxaa weeye ziyaadatan calaa damacihim weye fi dunya ziyaado oo dhamacoodii adduunye kasii siyaadsan ayay samaynayaanoo waxay leeyihiin ina macsidaas galaan oo xalaal iyo xaaraam aysan u kala aaba yeelayn sa yukfaru lanaa waana loo dhaafi doonaa waxayna ka wadaan baa la yidhi annagu waxaa nahay abnaa'ullaahi ilaahay ilmihiisibaa nahay axbaabtiisii baa nahay xabiibkana shanigiisa waxa weeye inuusan xabiibkiisa cadaabin waxyaabahaasay ku beelcawsanayaan baadilka markaasuu dha ilaahay wal xaal ayay sidaas leeyihiin in ya'tii madow u yimaado caradun birbirow dha ilaahay oo midluhu kaa masalkiisa ya'khuduuha ay qaadanayaan haddana waxa weeye shaygii ay dhahayeen waannu ka tooba keenay wixii hadday mar labaad ku soo laabtaan haddana way qaadanayaan ee dad markaasi waxa weeye ina istikfaar la yimaada haddana meeshaas ku ekaanaya ma ahan waxaa la yidhaha marka istikfaartaas waa mid baadila weeye tawbadaasna waxaa layidhaha tawbatulkaadibiin ayaa la yidhaah qofka isagoo dembigii laasimaaya hadduu waxa weeye waanu soo laabtay uun ku hayo istakfirullaha oo lisaanka waxba ka maysataa maxaa yeele caziime ayaa la doonayaa qofku markuu ilaahay usoo noqonayo inuu casmi la yimaado ayaa la doonayaa oo kamid ahba waxaa weeye shuruud tawbada kamee ah weye marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa in ya'tii haddou u yimaado caradun birbirowdha ilaahay oo mihlukaa masalkiisa yaakuduuhu way qaadanayaan ah, ayagoo markaasi dembigooda iska daa'imaaya ilaahay markaa wuxuu yidhi isagoo ku inkiraya alam yu'khad miyaan lagu qabanin calayhim korkooda miisaaqul kitaabi kitaabkii ballankiisa kitaabkii tow leedahay ballankiisa miyaan lagu qabanin istifhaamkan waxaa la yidhi istifhaam oo litakhiir wey haa wey alam yu'khad miyaan lagu qabanow dha ilaahay calayhim korkooda miisaaqul kitaabi kitaabka ballankiisa oo markaasi ah allah yaquuluu shay allah yaquuluu inaysan ugu qawlin cala allaahi ilahi korkiisa ila alxaqa xaq mooyaane ilahay wax kale inaysan ugu qowlin allah yaquuluu inaysan ugu qawlin cala allaahi ilaahay korkiisa ila alxaqa qowl xaqa mooye maxaa yeele hadalkan ay leeyihiin waa hadal baadila weeye kitaabkana waxaa lagula qabtay ilaahay inaysan baadil aysan waxaa weeye aysan ugu qowlin oo wax baadila aysan markaasi ku hadlin wadarasuu miyaysan akhrisanowdha ilaahay maa fiihi kitaabka waxa ku sugan yuuqadaas ayuu ku cadfan tahay wadarasuu miyaysan akhrisanin maa fiihi waxa kitaabka ku sugan maxay ilaahay subxaanau watacaala ugu been abuuranayaan oy makfiro ugu nisbaynayaan maca alisraar bidembi weyi ayagoo dembiga daa'imaayo maxaa yeele waasaanu soo mari jirnay suuratu aal cimraan walam yusiruu calaa maa facluu waa towr ilaahay waxa ay fayan aanan daa'imaynin marka waxaa weeye tawba maca alisraar laa yuqbalu weeye tawba oo waxa weeye dembigina la daa'imayo lama aqbalaayo wadaaru daartii udha ilaahay alaakhiratu oo dambo khayrun mid khayr badan weeye liladiina kuwana u khayr badan yattaquuna dhowrsanaaya oo xaaraanta ka dhowrsanaaya afalaa yacqiluuna saw garan maayaan falaa saw garamaysiin oo khidaab laga dhigo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wadaaru daarta alaakhiratu oo dambo khayrun tii khayr badan weeye liladiina kuwana u khayr badan yattaquuna cabsanaayo oo dhowrsanaayo xaaraamta ka dhowrsanaya macaasida dhammaanteed ka dhowrsanaayo marka hadda daarul aakhira oo qiyaamadii loola jeedo way khayr badan tawl ilaahay laakiin cid walba khayr uma ahan dadka mutaqiinta ah oo ilaahay ka cabsanaya ayay daartaasay khayr u tahay afalaa tacquluuna saw gara maysiin waxaa sa laga dhiga markii laga dhiga lagula khidaabayaa qolada yahuudda oo zamanka nabigeena joogta calayhi salaatusalaam ama afalaa yacquluuna la yidhaahdo laga dhiga markaasi ayagii oo dhan ina la khidaabayo wey oo laga khabraayo markaasi weye ah, yo haddii laga dhigo waxaa weeye kuwii horaa laga khabraya ta haddii lagala dhigane waxa weeye kuwa zamanka nabiga jooga alayhi salaatusalaam ayaa lagula khidaabaya alla markaa wuxuu yihi haddana subxaana wa tacaala waaladiina kuwa yumasikuuna qabsiinaayou dha ilaahay bilkitaabi kitaabka wa aqaamuu oogaaya asalaata salaada oogaaya innaa anagu laa nuliicu layaci mayno ajra almuslixiina kuwa hagaajinaaya ajirkooda laga cimayno wuxuu ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waladiina kuwa yumasikuuna macnaha waxaa laga wadaa ya'muruuna annaasa weeye dadka faraya weeye an yatamasakuu bilkitaabi weye kitaabka inay qabsadaan hadda yumasikuuna tasdiid la akriyo taasaasi xayl dheer oo waxa weeye dadka culummada ah oo kitaabka ilaahay in la qabsado dadka waxa weeye faraaya oo ugu yeeraayo ayaa loola jeedaa waxaana laga waramayaa qoladii fiicneeday oo reer binu israa'iilo horo ayaa laga warramayaa kuwii wanaagsanaay oo dadka kitaabku inay qabsadaan waxa weeye ku boorinaayey yumasikuuna kayrahum bilkitaabi weye wayadulluunahu calaa dariiqi ilhudaa kayrkood inay kitaabka qabsadaan ayay tusinaayaan dariiqa hanuunkana waa ugu yeeraayaan waxaa la akriyaa oo kaleeto takhfiifo waladiina yumsikuuna layidhaah kuwa kitaabka qabsanaa naftooda u qabsanaya weeye marka hadda labadu way keeni karaan maxaa yeele qofku markuu asagu kitaabka qabsado ayuu dadkuna inay qabsadaan ayuu markaasuu ku yeeraa marka qofka waxa weeye dadka u yeeraayo oo ilaahay diintiisa baraya tusinaayo xaqa inay kitaabka qabsadaan uu yeeraayo iyo midka naftiisa asagu iska qabsanaayo laakiin aan dadka u yeeraynin inay kala ajir badan yihiin oo kala khayr badan yihiin baa ilaahay tilmaamaya rasuulkeenana calayhi salaatu salaam waa sow dhahay almu'minu alqawiyu khayrun min almu'min aldaciif wa fii kulli khayrun muminka qawigaahu wuxuu ka khayr badan yahay muminka laciifka hase yeeshee mid kasta khayraa ah ku sugan muminka qawiga muxadisiintu tafsiir badanay ka bixiyeen laakiin waxa weeyaa la yidhi qofka waxa weeye dadka shidaaidooda ku sabraayo oo sabarka iyo dulqaadka iska leh dadkana ku dhex jiroonka dhex baxaynin waxna u sheegaayo wax tusaalaynaayo kaas ayaa la yidhaah midka laciifkaahuna waxa weeye midka asagu sidiisa ku fiican laakiin dadka aan wax u sheegi karin dabeecadoodana aan la heshiin oo gooni iskaga baxo cuslo iska sameeya kaa ayaa la yidhaahdaa marka waxaa sii khayr badan in dadka dhibkooda iyo dulqaad loo yeeshooo lagu dhex jiro wax loo sheego taasaa sii wanaagsan markaasaa sidii fiicneeday oo labadaas fiiqo midi markaas sii weyneed ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka cabiray labada qirana way jirtaa oo waa qiraa'ataani sharciyataani wey wa aqaamuu oogeen oogeenow dha haddana alle asalaata salaada oogay hadda salaada waxa weeye waxa loo khasisaayo gooni waxaa la yidhi waxay tahay baa la yidhi acdamu arkaani alislaam bacda tawxiida layidhi arkaanta islaamka midda u weyn weeye bacda tawxiida layidhi ee haddii marka waxa weeye kitaabkiba la qabsado salaaddu way soo gelaysaa raggaas hadda la ammaanaayo haddii la yidhaahdo yahuudda aslaafteeda hore dad fiican baa ku jiray oo calaa minhaaji eh, towreed qaaday haddii la yidhahdo kuwa zaminkee nabigeena weeye ayagana waxay noqonaysaa dadkii soo rumeeyey sii saxaabigii jaliilka ayo cabdullaahi bnu saamiyo asxaabihi ragga la dhihi jiray markaasuu dhahay alle innaa annagu laa nuliicu ma la yacayno ajra almuflixiina kuwa muflixiintaas oo wanaagga samaynaayo oo islaax baynanaas ka shaqaynaayo ajirkooda ma la yacaynow ilaahay maxaa yeele qofka ilaahay kitaabkiisa dadka baraayo oo tusaalaynaayo wuxuu ka shaqaynayaa islaax baynanaas uu ka shaqaynayaa marka hadda meeshaan waxaa ku jiraa lihi walcu daahiru maqaama almudmar ajirkooda ma layacaynaa macnaheedu waxay keenaysaa waanu ajir siinaynaa weeye wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahu id wakti nataqnaa aanu soo kor yeelnay aljabala jabalkii aanu soo kor yeelnay fawqahum reer banuu israa'iil korkooda aanu soo kor yeelnay kaannahu xaal uu la soo yahay dullatun daruur uu la soo yahay oo wadanuu ay yaqiiniyeen annahu jabalku waaqicun bihim midku dhacaya inuu yahay waxaana u dhahnow dhah ilaahay khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxaa ku ku camal fala lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan ayaad mudantihiin aayaddan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa reer banu israa'iil arrin lagu sameeyey in markaasi waxaa weeye cuquubo loo keenay cuquubadaasna waxaa weeye lagu cabsigeliyey laaise arrintaas ehedaa layidhi oo jabalkan sababta loosoo kor yeelay aheed baa layidhi nebiyullaahi muuse waxaa layidhi markuu tooreed la yimiday oo reer banu israa'iil uu kuduqul akhriyey markay la yidhi waxa ku sugan oo takliidahoo adayga waxay diideen baa layi inay aqbalaan markay diideen ayaa ilaahay wuxuu amray baa layi buur inay soo ruqdo oo asalkeeda ay ka soo ruqdo salkay ka soo ruqdo oo markaasi ayaga dushooda lasoo rogosiye inta ayagu ay ku fadhiyeen weeye marka buurtaa irtifaaceed wuxuu gaarayaa layidhi ayaga joogkooda ayuu la ekaay madxahooda ayuuna ku soo aadanayaa layidhi oo saanqaaf oo kale saqaf oo kale ayaa loo loo keenaa layidhi markay fiiriyeen baa layidhi buurti oo madaxooda dushooda la soo joojiyey sujuuday u dhaceenaa layidhi mid walba wuxuu ku sujuudaaya dhabankiisa ku juuye iyo xaajibkiisa oo biixdaa weye markaasuu wuxuu bilaabay inuu isha midigta uu ku fiirinaayo buurti uu ku fiirinaayo asagoo ka baqaayo inay ku soo dul dhacdo saas daraaddeed waxaa layidhi yahuudu ma sujuuddaa layidhi ilaa calaa saqi wujuuhihim alaytala layidhi wejiga oo bidixda ah ee dhinaciisa ayuu ku sujuudahaa layidhi oo al'aana sujuudi saasay noqotaa layidhi towreed markay aqbali waayeen ayaana sidaasaa lagu sameeyey amuurahaasna taariikhda horay u soo mareen laakiin way qari jireenaa layidhi marka ilaahay rasuulkiisa ogeysiyo arrintaas ogeysiyo dhahay id waqti nasaqna aanu soo kor yeelnay aljabala buurta aanu soo kor yeelnay rafacnaahu min aslihi weeye fawqahum korkooda hadda jabalkan ilaahay baa ku celnaya jabal duurow ahaa iyo jibaashi meeshaas ku tiila mid kamid waa ilaah og kaanahu xaal uu la tooya hodh ilaahay dullatun daruur sow weeye oo wadanuu ay yaqiiniyeen daniga meeshan yaqiin weeye annahu jabalku waaqicun bihi mid ku soo dhacayo inuu yahay haddii waxa weeye ay diidaan inay axkaamu tawreed ay aqbalaan waqulnaa lahum isoo qadaro waxaan u dhahnawdha ilaahay khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimida qaataan dhahnawdha ilaahay biquwatin xoog ku qaata fiic dadaal ah oo ijtihaada ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxa ku suganoo ku camal fala lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad owsataan inaad owsatiin ayaad mudantihiin wadkur xusowdha ilaahay subxaana wa tacaala id waqti akhada rabbuka rabbigaagu ou qabtay min banii aadama aadam owlaadiisa min duhuurihim dhabaryaalkooda oo kula qabtow qabtowdha ilaahay duriyaatihim duriyadoodii oo ah oo wa ashaddahum ilaahay ugaga markhaati yeelay calaa anfusihim naftooda uga markhaati yeelay alla wuxuu la yidhi alastu birabbikum rabbigiina sawma ihi qaaluu waxay yidhahen bala haa rabbigay miyaa tahay shahidnaa waana ka markhaati kacnay arrinkaas markaasuu dha ilaahay an yaquuluu amase waxa weeye wal ishaadu u soo qadaro markhaati yeeliddaas oo naftiina laydinkama markhaati dhigay an yaquuluu amase an taquuluuna waa la akriyaa walishhaadu ishhaadkaas oo waxa weeye naftiina markhaati laydinkaga yeelay an taquuluu allah taquuluu inaydan ku qawlin ayuu waayow dheh ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda innaa anagu kunaa waxaan ahaanay an haadaatum ciiseen kaafilina kuwa halmaansa ow amase taquuluu aydaan dhihina inamaa in kaleeta maayana asaka waxaa shariig yeelay aabbaa'unaa aabbayowgayna min qablu hor wa kunnaa annaguna waxaan ahaynay duriyatan carruur oo min bacdihim ayaga gadaashooda afatulikunaa miyaadna halaagaysaa allow bimaa kii facala almubdiluuna kuwa baadil falowyaalkaahu ay faleen ilaahay subxaana watacaala markii uu nooga soo warramay ahdigii reer banu israa'iil lagu qabtay kaasoo waxa weeye ahdi khaas ahay waxaa halkaan alla noogu sheegayaa ahdi oo caama oo jamiicu bani aadam oo dhan ilaahay uu ku qabtay marka hadda ayaddan waxay ku cadfan tahay waid nasaqna jabala waxay noqon karaysaa yihi marka cadfu qisatin calaa qisatin qiso qiso lagu cadfay noqon karaysaa marka ilaahay isagoo rasuulkiisa la khadaabaya wuxuu yidhi wadkur xusaydka maxamedkahow id wakti akhada rabbuka rabbigaagu uu qabtay min banii aadama aadam owlaadiisow dha ilaahay min duhuurihim dhabaryaalkooda duriyaatihim caruurtooda ayagoo ay yihiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qabtay ballan hadda min duhuurihim intaan bedelo istimaal weye bimaa qablahu weye min duhuurihim ow ilaahay dhabaryaalkooda duriyaatihim caruurtooda ay yihiin oo ilaahay subxaana wa uu ku qabtay ahdi waxaa weyaa layidhi ilaahay barkood barka kale sulbigiisa ayuu ka soo bixiyaa layidhi oo sulbiga aadam ayaa laga soo saaraa layidhi naslan bacda naslin say hadda isku dhalayaan ilaa yowmilqiyaamati aa layidhi ah, ayagoo markaasi buuracadkoo kalahaa layidhi amase wax kasiiya meesha la yidhaha waadi nucmaanay aheedaa layidhi maalina carafaahayna aheeday ilaahay marka wuxuu u ogey baa layidhi u taagay dalaa-il oo ilaahay rubuubiyeysa tusaalaynaysa ayagana caqligaa lagu tarkiibiyaa layidhi oo ayagoo intaas leeg baa la siiyey ay wax ku fahmaan maxaa yeele waxaan caqli lahayn daliil markaasi waxa weye waxba ka anfici maayo siday hadda isu dhalaayaan oo qof walba qofkuu sii dhalayo dhabarkiisa laga soo saaray ayagoo sidaas kabacdina markii arrintaasu dhammaatay dahriga aadam ayaa lagu celiyaa culummada culammada qaarnigana waxay yidhaahdeen arwaaxay ahaayeen maxaa yeele xadiis waxay u deliishanayaan nabigu uu dhahay calayhi salaatsalaam al arwaaxu junuudun mujanadatun famaa tacaarafa minha talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa arwaaxdu waxay aheeday waktigii caalamudarka caalamudar ayaa la yidhahdaa junuuday ahayd ay kal junuudi weye ciidan oo hubaysan wixii markaas is aqoonsaday oo dabeecadooda is aqbashay waa isu dunneen oo isu tageen way isjeclaadeen wixii dabeecadooda is inkirtane way iskhilaafeenoo colay noqdeen marka si kastoo la yidhaahdaba cahdi oo caama ah ayaa bani aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay markii intaas la tusiyene waxa weeye xujadooda ayaa markaasaa lagu goynayo cudurdaarka ayaa laga jaraayo waxaa la sheegaa layidhi markii ay soo kulmeen ilaahayna iclamuu anahu laa ilaaha hayrii wa ana rabbukum laa raba lakum hayrii ayuu ah falaa tushrikuu bi shaya ah. markaasay waxay yidhaen shahidnaa annaka rabbana waxaan markaati ka nahay inaad rabbigayni tahay rabbi aan adiga ahayna nooma sugnaan markaasaa ilaahay ballankiisaas uu qabtay baa layidhi ilaahay waa qoray baa layidhi ajashoodii iyo arsaaqdoodii iyo maaragtay yaa waxay qaba lahaayeen iyo wixii ku dhici lahay markaasuu aadamuu fiishaa layidhi ah, aadamaa wuxuu fiishaa layidhi duriyadiisuu fiisyaa layidhi markaasuu wuxuu ku arkay mid qaniya mid faqiira mid suurad wanaagsan mid suurad xun markaasuu dhahay ilaahayow maxaad u sin weysay ilmahayga markaasuu wuxuu dhahay bare alle waxaan jecelahay eh, inii uxibu an ashkura ah, waxaan jecelahay buu dhahay an ashkura weye inaan markaasi waxa weeye aanjaasiyo markii ilaahay tawxiidkiisa uu ku sugay oo bacdo bacluwo bacdi kale markhaati laysaga dhigay ayaa sulbigiisa lagu celiyey saacadda qiyaamo qumi maysaa layidhi ilaa qof kasta oo maalintaas ballanka lagu qabtay uu ka dhalanayo adduunkan saacadda qiyaamo qumi maysaa layidhi wa asadahu mawd ilaahay alla ugaga markhaati yeelay calaa anfusihim naftooda marka ilaahay wuxuu yidhi alastu sawmihi birabbikum rabbigiin qaaluu waxay dhan balahaa rabbigayniyaasa shahidnaa waxaana ka markhaati kana arrintaas walishaaduu soo qadar ishaadkaas an yaquuluu allah yaquuluu ya haddii laga dhigo waa inaysan ku qowlin buu dhaha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda inaa annagu kunaa waxaan ahayna can haadaa tawxiidkan qaasina kuwa halmaansoo ma garanayn taas layskama yeelaayo weye oo amase yaquulu aysan ku qowlin inamaa in kaleeta mayna asaka waxaa shariig yara aabbaa'una aabbayoogayna min qabl hor wa kunnaa annaguna waxaanu ahayna duriyatan carruur oo min bacdi meeda bacdigooda waana ku dagayna afatuhlikuna miyaadna halaagaysa allow bimaa kay facala lmubdiluuna kuwa baadilfalowyaalka oo ay sameyn aaba'deenna taasaa meesha laga jara marka u suurtageli mayso wakadaalika sidaasoo kalow ilaahay nufasiluulaayaati aayadaha waanu cadaynaynaa wakadaalika sidaasoo kale misla maa bayana almiisaaqa saan ballankaas usoo caddaynowdha ilaahay nufasilu nufasiluulaayaati aayadaha waanu cadaynaynaa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala usoo qadaro liyatadabbaruuhaa inay tadaburaan oy fikiraan aayaadka alle iyo walacallahum inay yarjicuuna ay soo laabtaan inay ka soo laabtaan kufriga iyo macaasida aayaadka ilaahayna ay fikiraan ayaa waxaa weeye ballankaas ilaahay usoo soo cadaynuu leeyilahay marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu barka kale sulbigiisa dhabarkiisa ka soo saaray aadam waxaa laga soo saaray dhabarkiisaa laga soo saaray khalaa'iqda ilaa yowmi alqiyaamati wixii jiraayo ayagoo naslan bacda naslin ah weeye say isu dhalaayaan weeye sida hadda adduunka la dhalaayo marka kadari ayagoo ah oo quraansha dhuura casahoo kaleentooda masaba si yari baa layidhi geesa la yidhaha waadi nucmaanay ahaaday maalintuna waxay ahayd waa mucarafay ahayd baa layidhi ilaahay subxaanau watacaala wuxuu u oogay baa yidhi caqli ina ku rakibay dalaa'il oo ilaahay ruubiyeynta tusaalaynaysa ayaa ilaahay tusay oo aadam markii ilaahay u abuuray ayaa wixii maaragtay ah, dhabarkiisa owlaadiisa say macnaha ay isu dhalahayaan weye say isu dhalahayaan ilaa alqiyaamati ayagoo markaasi ka darri oo kale ah duuracaso ambase xaro yaroon la arkayinoo kale ah ambase waxaa weeye arwaaxay ahaayeen baa layidhi arwaaxay ahaayeen maxaa yeele nabigeena calayh salam waa soo dhahay alarwaaxu arwaaxu juhuudun mujalladatun famaa tacaarafa minha talafa wamaa tanaakara minha khtalafu arwaaxna waa la sheegaa markaas waxaa la yidhaha waktigaas yowmu akhdi lmiisaaq ayaa la yidhaha waktiga caalamudarka ayaa la yidhaha marka ballankaasaa ilaahay ku qabtay oo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa ashadahum alla waa uga markhaati yeelay calaa anfusihim naftooda uga markhaati yeelay waxaana uu yidhi alastu sawmiihi birabbikum rabbigiina sawmiihi wax ilaahay rabbaaniyadiisa lagu aqoonsado iyo rabbinimadiisa ayaa ilaahay oo dalaa-ilahu usoo bandhigay markaasuu dhahay alastu birabbikum rabbigiina soomihi qaaruu waxay yidhaahdeen oda ilaahay bal ahaa anta rabbunaa rabbigayna gaala wixii muslim oo dhan maalintaas markhaatigaasay qaadeen sayidnaa waxaanu ka markhaati kacnaguna arrintaas markaas wuxuu dhahay ilaahay wal ijaadu usoo qado markhaati yeeliddaasu an yaquuluu allah yaquulu inaysan ku qowlin weeye amase ta haddii laga dhigo isaadkaas waxaa weeye an yaquuluu an taquuluu allaa taquuluu inaydaan ku qowlina yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda innaa anagu kunaa waxaan ahaynay an haadaa tawxiidkan qaasina kuwa halmaansa ow amase yaquuluu aysan ku qowlin amase ow taquulu aydaan ku qowlina inamaa in kaleeta maaine aslaka waxaa shariig yeelay aabbaa'unaa aabbayowgayna min qabl hadda kahor wa kunnaa annaguna waxaanu haynay duriyatan caruur oo min bacdihim ayaga ka dambeeya waana ku dayanay afatihlikuna miyaadna halaagaysaa rabbiyow bimaa kii facala almubdiluuna kuwa baabilfayoyaasha ay sameeyeen waxaa laga goynaya cudurkaas weeye amase waa inaadan ku qawlin amaysan ku qawlin odha ilaahay aabba'deenna ayaa shariig yeeloo naga horreeyey oo aabba aabbaheedaan wax wada daysada waxba tari mayso mar haddii sharcigu ku soo gaaro aabbaha baadil hadduu ku socdo waad ka leexanaysaa waxaana ahayn annagu duriye oo ayagoo ka dambeeye waana ku dayanay ilaahayna waxaad noo halaagaysaa mubdiriintu ay faleen taas ayaa cudurkeeda ilaahay mar hore u gooyey caadada khuraafaadka iyo waxyaabaha looga dayanaya dadkaas waxba maaragtay cudurdaar yeelan mayso wakadaalika sidaasoo kalowr ilaahay nufasilu aayaati aayadaha waanu caddaynaynaa oo dadka waanu caddaynaynaa sidaan usoo caddaynay aayadahaas iyo miisaaqowdha ilaahay aayadaha waanu caddaynaynaa iyo walacallahumowdha ilaahay waxaa meesha ku jirta liyatadabaru waa inay tadaburaan oy kafikiraan iyo walacallahum inay yarjicuuna ay laabtaan wakadalika sidaasoo kale nufasiru laayaati aayadaha waanu cadaynaynaa w ilaahi si ay u tadaburaan ow ilaahi iyo bismillaahi raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo todobaatan iyo shanaad oo suurat alacraab ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey caadiga caamka ahay oo ilaahay subxaanau watacaala bani aadamka uu ku qabtay ayaa ilaahay noogaga soo warramay iyaan waxaa weeye cid kasta oo koonkan joogta ilaahay mindi waktigaas laga soo bilaabo ilaa qiyaamada ay ka qunto inaysan cudurdaar uusan lahaynin oo wax uu ku marmarsiiyo kale aysan jirin oo cahdigaas qadiimkaa ah, ilaahay dadka wax ku fahamsiiyey qofkii hadda waxaa weeye gaaloobane oo caadigaas ilaahay buriyane in la cadaabaayo qofkii cahdiga ilaahay ka soo baxana in la sawaabinaayo oo ahlujanno uu yahay ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo warramay marka alla wuxuuna soo dhahay sida waxaa weeye miisaaqaas aynu usoo soo caddaynay ballankaas oo kii reer bani israa'iil nasiqaas aynu u soo marnay kii caamka ahaayee bani aadamkoo dhanna aynu soo marnay ayaanu u caddaynaynaa aayadahowdha ilaahay subxaana wa tacaala si dadku waxaa weeye ay u tadaburaan aayaadka alleh iyo inay soo laabtaan oo macaasida iyo kufriga ay ka soo laabtaan maxaa yeele waxa weeye kufri iyo macaasi wax laysugu cudur gaaraayo maaha meeshaan ayadana casharkeennan uu ka bilaabanayo dasa cusub ayaynu ka gelaynaa maxaa yeele cahdiga ilaahay cidna waa fulinaysaa oo way oofinaysaa cidina cahdiga ilaahay waa gufinaysaa allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala watlu akhriyow dha ilaahay saydka maxamedkaahow calayhim yahuud korkooda ku ahriyowdha ilaahay naba alladii kii khabarkiisa aataynaahu aanu siinay aayaatina aayadahaanu aanu siinay fansalakha dabeedna ka siibtay minha aayadihii ka siibtay fa atbacahu shaydaanu shaydaankii uu raacay fa kaana dabeedna ahaada min alqaawiina kuwa baadiyeeya mid kamid mid ahaadowdha ilaahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadlo ahriyowdha ilaahay macnaha naqlulcahdigani inuu meelo badan uu ka dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga warramaya qofka caadiga ilaahay gebiyene in markaasi waxa weeye dhibaata ay ka raacayso alla ilaahay nooga warramayaa khaasatan dheeraynu meeshaan ku sheegi doono oo nin calimahayo umayaho ahay ayaa ilaahay nooga warramaya adigoo markaasi si daarana maxaawila maxameda ayana ku akrinaya wadu amr ayada ilahi subxana wa taala sayidina maxamed taalo عليهم عليهم الله عليهم على ربك عليك وبدا رسول الله الله لما قال لي كلام في الله abeesada si ugaga baxdo mijiinka xuubkeedo ah, abeesada iyo masisku way xuub siibtaani sida waxaaweeye xuubkaas ay ugaga baxaan xayawaankaas oo hawaantaahu ayuu waxaaweeye aayadihii ilaahay oo la siiyey oo ilaahay uu ku karaameeyey ayuu wegasiisa ugaga baxay marka hadda ninkaas waxaaweeyaa layidhi sida axaadiisa iyo asar badan soo aroortay nin la dhihi jiray balcan binu baacuura nin la dhihi jiray ayuu ahay baa layidhi wiilasha kamid ahay baa layidhi culamaau bani israa'iil ayuu kamid ahay wa hadda lamiirkan jalaaliinku uu celinaya yahuud waxa weeye ninkaasaa wuxuu kamid ahay culammadii reer bani israa'iil ayuu kamid mid ahay baa layidhi ninkaana waan sheegaynaa qashadiise haddii la soo gaabiyo waa bayaaninaynaahe waxaa la su-aalay baa layidhi nebiyullaahi muuse sallinkiisi ayuu maaragtay ayaa ka horreeyey laakiin waysi soo waafaqeen ayaa niman asaga hooyihiisa ahay su'aaleen inuu nabi muuse uu habaaro hadiyana way u keeneen baa layidhi markaas ayuu nabiyulaahi muuse u habaaray markaasaa waxaa layidhi habaarku isagoo ku soo noqdaa layidhi markaasaa carabkiisa soo dhaco xabadka ka soo kolkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala baraago uu ku riday marka hadda ilaahay wuxuu yidhi aataynaahu aayaatina ayuu dhahay aayadahan waxa weeye kutubtii oo qadiimka ahayd culumkutii la weeye iyo waxaa la sheegaa layidhi macrifatu ismu lacdam weeye ismulacdamka ayuu yaqiinaa layidhi markaasuu ilaahay ku baryi jiraa layidhi wax allaala uu doono ayuuna ku heli jiraa layidhi wax walbana waxaa weeye hadduu ismulacdamkaas ilaahay ku toogo ishiisaya loosoo dhigi jiraa hortiisaa loosoo dhigi jiray ninkan waxaa la sheegaa layidhi cabsiga waa arki jiraa layidhi isagoo makaankiisa fadhiya ayuu cabsiga arkayaa layidhi majliskiisana waxaa joogayo wax ka baraha darahayaa layidhi laba iyo toban kun oo maaragtay xibri ah oo rag waxaa weeye maaragtay caalimiin ah oo markaasi ku shuqloon inay markaasi isaga ay wax ka qoraan ku shuqloon ayaa maaragtay agjeeri jiraa layidhi marka ilaahay subxaana watacaala khayr haddaysan kula doonaynin waxaa weeye waxaad heli karta malaha amuurtuna sideedaba waxaa weeye waa khaatimada oo amuurta waxaa weeye xagga khaatimada ayay waxaa weeye ka timaadaa marka haddii waxaa weeye intaanan aayadahan qur-aankaa macnahooda u jirin qisadiisa haddii aynu soo qaadanno waxa weeye sida uu sheegay saxaabigu laydhaha ibnu cabbaas iyo culummo kaloo saxaabada ahi waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi markuu u qasday nimankii jabbaariinta ahay oo joogay arlu kancaan inuu la dagaalamo markuu u qasday baa layidhi oo uu degay baa layidhi arladii kancaaniyiinta oo dhulka saam ka mid ah waxaa la yidhi waxaa markaasi loo tegey baa layidhi u tageen ninka la yidhaahdo balcamdinu baacuuro weeye waxuuna balcam yaqiinsaan horuu soo sheegnay ismullaahi alacdam ayuu yaqiinay oo nin ilaahay kalaamiyou ahay markaas marka waxay yidhaahdeen ninka la yidhaha moose waa nin oo xadiid ahoo adag ayay yidhaahdeen wuxuuna wataa jildi fara badan ciidan fara badanoo wataa wuxuuna u yimiday inuu dhulkeenna naga saaro oo uu na laayo oo waxa weeye reer banu israa'iil dhulkan uu dejiyo ayuu doonayaa adiguna waxaa tahay in mustajaabu dacwa ayaa tahay oo ducadiisa la aqbalo ee waxa weeye baxay yidhaahdeen bal amow ee ilaahay bari in ilaahay naga celiyo muuse naga celiyo dholkeenna muuse ilaahay nagaga celiyo sidaas markay dhaheen wuxuu dhahay baa yidhi weylakum ayuu dhahay nabiyullaahi wa macahu almalaa'ika waalmu'minuuna dhahay fakayfa adcuu calayhim wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun waxau dhahay baa balcam war waad hoogteena ayuu dhahay kan waa nebi ilaahay ayuu dhahay waxaana la jira malaa'ig ayaa la jirta malaa'igaa garab socota mu'miniin baa la socda seenu habaarayaau dhahay anigoo og oo ilaahay xaggiisa ka og waxaadan idinka ogeyna maxaa yeele ninka caalimkaahu waxaan dadku ogeyn uu og yahay wuxuu dhahaa haddana haddii aan arrintaas sameeyo oo waxa weeye aan habaaro nebiyullaahi muuse aan habaaro aniga adduunyadayda iyo aakhiriyada ayaa baaba'aaya maxaa yeele xaq xaqdarrahoo waxa weeye anan xaq u lahayn weeye markaas waxaa layidhi way ku soo celceliyeen warkiyaa layidhi wayna ku ilxaaxiyeen oo way ku badiyeen baa layidhi markaas ayuu wuxuu dhahay baa layidhi intii wax layga amraayo ayaan maaragtay sugayahay ii kaadiye ayuu dhahay waxaana uu ahay baa layidhi ninkaanu oo balcam la yidhaahdo waxaa layidhi ilaahay ma baryi jirin baa layidhi ilaah waxaa weeye uu ka fiirinaayo waxa la amraayo manaam lagu tusaayo manaam markii wax loo tuso markaas gabahaya ayuu ilaahay wax weydiisan jiraa layidhi rabbigiisa markaas ayuu ka amar weydiiyey oo ilaahayuu weydiiyey inuu maaragtay habaari karo muuse iyo in kalentood markaasaa manaam waxaa loogu sheegaa layidhi laa tadcu calayhi calayhimaa layidhi muuse iyo inta la socota ha isku habaari habaarinaa layidhi sidaas markuu ru'yadu ku arkay ayuu qoonkiisa wuxuu ku dhahay baa layidhi anigu waxa weeye rabbigaan amar weydiiyey waana layga reebay inaan habaaro muuse iyo qoonkiisa inaan habaarna waa layga reebay reedumayaabo arrintu waa saasi iga joogsadow dhahay sidaas markii aynu lagama helin wadaadkiye waxaa loo keenaa layidhi hadiyad ayaa loo keenay maalaa loo keenay oo weliba waxna haweenkiisa loogu soo dhiibay waxna asaga mubaasharatan loogu keenay markaasay weliba haweenkiisii markay xoolihii ay aragtay waxay ku boorisay inuu arrintan sameeyo si ay maalkan u helaan haweenku waxa weeye way iska xoolo jecel yihiinoo waxa ka dambeeya arrintaas ima ka fikirayaan meeshu maal ka imaanayo ayaa mabdicooda cuskan yahay dad badanna waxaa weeye way sameeyeen marka waxaa la yidhi hadiyadii ayaa loo keenay markaasuu hadiyadi aqbalay baa layidhi musiibadu waxa weeye dadka maaragtay ee lagu fasaadinaayo gaar ahaan dadka culummada waxyaabaha faa'iida darradu iyo ugaga timaado iyo maqaamka dhacu waxyaabaha noocaas oo ay baadilka ku qaado karaan amase waxaa weeye loogaga in baadi lagu marsiiyo la doonaayo oy qaataan weeye marka hadiyadibay maaragtay ha u aqbalay baa layidhi way ku soo laabteenaa layidhi markaasu wuxuu dhahay kii ayuu dhahay mar labaad ayaan rabbi amar weydiinayaa markaasuu ilaahay amar weydiiyey haweenka ayuu hurday baa layidhi waxba waa la tusi waayaa yidhi waxba waa la tusi waaya sidaa laga yidhi maxaa yeele ilaahay markuu ku karaameeyo waxaa la rabaa karaamadu qawriday u baahan tahay haddii qofku waxa weeye karaamadiisa uu dhowri waayo sharciga ku ilaali waayo karaamada ilaahay waa ka qaadaya markaasu wuxuu dhahay baa lihi camalan ilaahay weydiiyey ilaahay sayna ima u dhahay markaasay waxay ku dhaheen raggiisii haddii ilaahay arrintaas uu kahanaayo inaad habaarta nebiyulaahi muuse haddii alla uu kahanaayo si alla raalli ka ahayn waa kaa reebi lahay sidii markii horeba uu kaaga reebay meesha markaasi qarka looga tuuri doono halkaas weeye maxaa yeele dadka caamadaahu waxa weeye waa dhibaato badan yihiin waxay doonayaan mas'alada siday ayagu rabaan in wax loo yeelo arrintaasay rabaan ninka wadaadkaane hadduusan ayaga xaggooda u xadlinaynin agtooda wuxuu ka yahay ma laha waxna iska siin maayaan marka waxa weeye waxay doonayaan baadil in maaragtay lagu dabagalo oo markaasi culummo badan ayaa dhici karaysa asnaamtaas arrintu saas ahaato waa hadda ilaahay qur-aanka arrimaha noogu sheegaayo inaannu ku cibro qaadanno oon cilmi ka qaadanno gaar ahaan culummadu inay waxyaabahaas ay iska ilaaliso oy macnaha dadaalaan dadka caamada makrigiisa iyo khadaacadiisane ay la socdaan baa loo baahan yahay adduunya aakhira way kala badan yihiin dadku hadday aakhiradaada fasahaadiyaan waxa weeye waxba adduunyayadu kugu tari mayso in maa lagu fasahaadaayane wax badan ayaa taariikhaha soo maray rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam weliba isaga wuxuu dhahay wuxuu dhahay likulli ummatin fidna ayuu dhahay ummad walba fidno ayay iska laheedo wax lagu fidneeyaa jiray wa fidnatu ummatii almaalow dhah aniga ummadeyda fidnadeeduna maal weeye marka annaga fidnadeenna ayaaba maal laga dhigay sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadahaas ayagu waxyaabo kalaaba lagu fidnay jiray laakiin ummatu muxamed fidnadeedu maal weeye haddii maal loo iiso oo qofku waxa weeye maalkaas uu caabudo oo diintiisa maal uu siisto waxyaabo badan ayaa markaas iyo khasaaro fara badan ayuu la kulmayaa sarafkiisuna way dhacaysaa haddii waxaa weeye maal uu maaratay maddi intii uu noqdo marka waxaa la yidhi sidaas markuu dhahay waxay yidhaahdeen allah hadduu doonaayo inaadan habaarin muuse sidii marka hore uu kaaga nahi lahay kama duulin baa la yidhi intaas isaga xataa waa digtoon yahay weli maarataya ilaa nin wax weeye balaayadaana hoose uga jirtaa marka kama kamaysan duulin baa la yidhi inay u tallarucayaan ay isu jejebinayaan ilaa ay ka fidneeyaanoo garaayo ay ku ridaano xoolihiina uu ka aqbalo kolkaas uu dhaawaa habaara nabilaahi muuse ilaahay maxaa yeele ilaahay wuxuu ku siiyey karaamadu waa wax ilaahay bixiyo karaamada marka haddii aad ku jihayso meelaan ilaahay raalli ka ahaynin karaama dhac ayaa kula imaana ilaahay karaamada waa kaa qaadaya in ninkaas hadda aan soo dhahnayoo taariikhu ay sheegaayaan iyo asarta qaarkooda laba iyo toban kun oo caalimiina ayaa wax ka dareersa wax ka qoraayo xorkiisu ninka ay intaas gaarta iyo talaamiidiisu waxa weeye haddana fidnadaasi ay ku dhacday waxay markaasi ay u tahay digniin weyn waxay u tahay culummada zamanka kaa joogtee arrintaasi waxaa weeye digniy weyn bay u tahay abuurtuna waxaa weeye sideedaba khaatumada weeye khaatumada ayaa la fiirinayaa marka adduunyana inay wax saamaynayso dhibaatadeedu ay badan tahay taasaad ka ogaanaysaa marka waxaa layidhi balcam waa fidnoogaa layidhi wuu koray baa layidhi dameer ou iska lahay ayuu koray baa layidhi isagoo u jihaysanaya jabal oo markaasi waxaweye bol oo ka dhaalacdo oo ka fiiriyo ciidanka reer bani israa'iil nabiyulaahi muuse uu hor joogo jabal la dhihi jiray jabal xusmaan ayuu furay baa layidhi marka waxaa layidhi markii uu sii socday oo waxa weeye ataanadiisii dameertii uu sii saaraay wax yar markay socotay ayay istaagtay baa layidhi markaasay dhaqaaqi weysay waa ka degay baa layidhi markaasuu dameerkii garaacay baa layidhi waxaa la yidhi way istaagtaay markii hore waa fariisatay markay la fariisatay ayuu markaasuu ka degay markaasuu garaacay way joogsataaa layidhi markaasuu koray wax yar markay socotay ayuu haddana fariisataa layidhi markaasuu garaacay dhowr jeer markuu arrintaas ku sameeyey ayaa ilaahay u idmaalayey dameerkii inuu wahamo markaasaa dameerki waa hadlay baa layidhi waxayna ku hadashaa layidhi xujo wax isaga ku ahoo waxay dhahdaa layidhi weyxaka yaa balcam ayna tadhabu walbal ama waa roogtay xaggeed u socotaa amaa tara almalaa'ikata amaanii turidunii can wajhii way arki maysid malaa'igta oo waxa weeye horteyda socota oo wejigeyda soo laadaysa waad roogtay ayay yidhaahdeen ayay tiri dameerti xaggeed u socotaa nabiga ilaahay miyaad u socotaa iyo mu'miniinta inaad habaartaad doonaysaa sidaas marka hadda eh, waxyaabahaas kaloo khawaalikda uu arkay waxba waa ku qaada waanaydi maxaa qofka markii ilaahay meel u wado tiisaba oo khayrdaro qofka loo wado wax kastoo ah waba ku qaadan maayo ragadii ilaahay siiye wanaagsaneeday waa laga qaadi rabaa marka hadduu intaas waba ku qaadan waaye markii horena arrintii manaamka uu arkay waxba ku qaadan waaye waxaa la yidhi damiirku waa iska socdaal faraha laga qaadaale intaas isaga ayaa xujo looga dhigaaye oo markaas lagu markhaati gelinaaye damiirku waa la socday baa layidhi wuxuu tagay baa layidhi dadka ka fulaayay gobolkii xusbaan la dhihi jiray wuxuu bilaabaa layidhi inuu markaasi habaaraayo nebiyulaahi muuse iyo qoomkiisa uu habaaraayo marka waxaa layidhi markuu sar ku habaaro nabi muuse iyo qoladiisa ilaahay misaankiisa u gejinayaa markaasuu qoomkiisa habaaraya ayaguna nimankii fidiye way daba socdaan markaasuu markuu nebiyulaahi muuse iyo qoladiisa sar ku habaari tago lisaankiisaa ilaahay ina rogo ayuu markaasuu qoomkiisa habaaraya markuu dan aqoonkiisa inuu khayr ugu duceeyane lisaankiisaa ilaahay ina gediyo ayuu waxa weeye reer bani israa'iilow khayr ugu ducaynayaan markaase waxay ku dhaheenaa layidhi yaa balcam atadrii maa tasnacu inamaa tadcuu lahum watadcuu tadcuu calayna yidhahdeen war balcamow ma ogtay yidhahdeen waxaad samaynayso ayaga waad u ducaynaysaa annagana waana habaaraysaa waa kufiyey dhaheen markaasuu balcam wuxuu dhahay haada maa laa amliku you dhahay haadaa shayun qad qalaba allaahu calayhi waxau dhahay shaygaana waa shay aanan awoodi karin awooddi waa layga qaadau dhahay aniga wax ilaahay subxaana wa wax iga qaalib noqda weeye saasuu dhahay waxba fara kumahaayuu dhahay marka fadala alisaanihi fawaqaca calaa sadri waxaa layidhi carabkiisiyaa soo dhacay markaasuu xabadka ku soo dhacaa layidhi carabkiisiyaa soo dhacaa layidhi markaasu wuxuu dhahay baa layidhi al aanow dhahay qad dhahaba min yadiha waalaakhira walam yabqa ila almakru dhahay walkhadiica wuxuu dhahay aniga saacaddaan la joogo adduunyadaydu waa tagtay aakhiradaydina waa tagtay waa ii dhammaatow dhahay mana ii harin buu dhahay dhagar iyo khadiica inaan sameeyo mahe laakiin waxaa weeyu dhahay makri baan idiin samaynayaa kolliga aniga waa qubaystow dhahayoo waa ii dhammaatay laakiin dhagar baan idiin samaynayaa iyo xiilo si ayguna reer banu israa'iil waxyo ii gaaraan waxau dhahay haweenkiina waxa weeye ixmilu mutaahu dhahay naagaha ah, waxa weeye badeeca u dhiibow dhahay wasayibuuhuna qurxiya waaadiihuna silacow dhahay naagaha waxa weeye wax ku rarow dhahay oo dhar fiican iyo maaragtay dahab iyo adduunye naagaha lagu rarow dhahay hana la siiyo ayuu dhahay badeeca ha la siiyo dhahayo badeecaha loo dhiibo oo ay iib geeyaan reer beni israa'iil nabiyullaahi muuse qownkiisa ay meelaha tagaan maxaa yeela naag waxa weeye ina isu jiidaysay dharka isku rarta iyo dahab waxaa weeye qaarado iyo maaragtay ah, masaafooyin isaga gudbaysa musiibada ayay kamid tahay gaar ahaan hadda midda soomaaliya hayse kamid tahay taas waa masaa'ib weeye waxyaabahaas maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam waa reelay ah, maxaa yeele rasuulku calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay laa yaxilu liimra'atin ou dhahay an tusaafira ilaa maca maca zawjiha ayuu dhahay marna waxaa ilaa maxramkeeda inay la socoto mooye naag inay maaragtay safarto xalaal maahan ilaa inay maaragtay raacdo zawjkeeda ama maxram ay raacdo mooye xaaraam weeye naaguhu safarka ay gelayaan safarulmacsiyo weeye waxbana laga heli maayo fatahaad iyo balaayo iyo faqri iyo hoog baana laga helayaa marka waxaa weeye waxyaabahaas waxayna keenaysaa sidii ilaahay u xarimay safarkaas ayaa meesha ka imaanaya maxaa yeele haweenkaa layska sii daayey ee raggi guryaha u fafadhiyaanu faa'iido keeni mayso waxa weeye war raggu waxaa loo baahan yahay inay shaqaystaan oo haweenkooda ay asturaan ayagaa ilaahay risqiga iyo waxyaabahaas ayagaa la saaray waxyaabo ay qaba karaanay iska dhaafaa markaasay waxyaabo maalaaya'miya ayay derbiyada u fadhiyaan taasi waxa weeye musiibo ayay tahay dalkana musiibo iyo hoogay ku tahay haweenka waxa weeye in guryahooda lagu haayo oo markaasi loo dadaalo ayaa loo baahan yahay kii hadda waxa weeye ayadu wax u maqan aysan jirin oo nafteeda khatar ay ku jirtaahu waxaa sharcigu rugsaynayaa inay maalmuhu iska soo shaqaysato laakiin baydkeedana ay kusoo laabato oy saas wax ku raadsato haddii waxaa weeye labada ay u keenta way bannaanta laakiin kuwa kaleentoodoo ayagu siyaabaha kale u shaqaysanaya waa shay xumaa weeye waxyaabihii ummadihi hore lagu halaagay oo masaa'ibtu ay ka dhacdaa weeye annagana hadda laftirkeenna musiibaynu u tahay arrintaas marka ninkaas oo maaragtay shiikha oo halaagsamay wuxuu dhahay haweenka sidaas yeel ayuu dhahay dabeecweyn loo dhiibo udira ayuu dhahay askarta reer binu israa'iil ah, si ay cunuga soo iibiyaan weye maxaa yeele haween rag tiro badan ina dhex gasha hadba dhex balaafaysa ee nin walba u khidmaynaysa ee saa ku shaqaysanaysa nin walba isa la raacaayo waa arrin faalxumaa weeye waa arrinta hadda maanta soomaaliya ku badan weye hadda waxa weeye haween cid walbayba haween u tahay nin walbayba u khidmaynaysa wax faa'iidahu leela ma jirto taas waxaadla fartiilow dhahay inayna naagahaasi ninna naftooda aysan ka reebin nin oo markaasi dan ka leh inaysan aysan yax iska dhihin halloose oo u sheegow dhahay haddii waxaa weeye nin ayaga kamid aho reer bani israa'iil naagahaas waxaa weeye uu ka jinaysto waa laydinka kaasiyo dhahay waa laydinka kaafiyo ayagana fidnaa uga dhici doonta halkaas marka sidaba yeeleen baa layidhi naagihii markay u galeen baa layidhi caskarti oo nabiyullaahi muusa naag allah waxay soo martaa layidhi oo qoladaas kancaaniyiintaa ka mid a ah. waxayna ahaayeen baale kancaaniyiintu zaminkaas dadka jooga dadka uu ququxano ugu naaqoxanay ahaayeen waxay maaragtayaa soo martay baa baadhi nin oo ka mid a ah culamaau bani israa'iil raggii madaxda ahay oo goyska nebi muuse ayuu soo martay baalayidhi waxuuna markaasi madaxu ahay qabiilka oo maaragtayaa shamcuun ibnu yacquub ayuu madaxu ahay baa baalayidhi markaasuu naagtu u joogsadaa layidhi kolkaasuu gacanta ka qabtaa layidhi markay ajab jamaalkeeda kolkaas ayuu qaabilay baa layidhi oo waa kaxeeyaa layidhi asagoo gacanta ka haya ayuu nabillaahi muuse meel jooga ula tagaa layidhi markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi inii adunuka an taquula haadihi xaraamun calayka waxaan ka maladaha muuse inaad idhihi rabta naagtaanu xaaraamay taas markaasuu nabi muuse ajab ayuu dhahay hiya xaraamun calayka haayuu dhahay xaaraan bay kaa tahay buu dhahay ha isugu dhowaani buu dhahay faraha saqaad naagtaan markaas fawallaahi laa nusi markaasuu dhahay ninkii kugu adeeci e mawdha naagta daydka adiga yeeli maawdha markaasuu meel u dhisneedayoo qubadheed ayuu la gaay baa layidhi naagta ayuu ka jiriisaa layidhi ilaahay reer binu israa'iil waxay ku soo diraan isla waktigii daacuun ayaa lagu soo diray markaasaa todobaatan kun ayay hal saacad guyooda ka dhimataa layidhi ninkaas macnaha naagta keligeeda ka jiraysay shu'miga markaas ay naagtaasu keentay reer binu israa'iil todobaatan kun ayaa daacuun laga dhimatay marka hadda kuwaan meel walba iska ordaayo hadda waxa weeyaan cidna maaragtay au ahayn xigmadii rabbaaniga ahay markii laga tegey waxa weeye wixii ka dhalanayay laabudda way imaanayaan ee waxa weeye masaa'ibta iyo balaayada iyo cudurrada iyo abaarta iyo hoog waxay u bateen waxyaabo badan oo aan shareecada laga fikirayn oo layska foodaystay ayaa dhalinaaya marka waxaa loo baahan yahay haweenka in la asturo oo waxa weeye makrigooda layska ilaaliyo hadiis marka waxaa laga qaadanayaa asartaas aynu soo sheegnay dadka culimmadaahune inay waxa weeye ay ka digtoonaadaan fadeecada iyo dhagarta dadka caamada ah iyo dadka ayaga dantooda doonayan diinta aan dan ka haynin inay iska ilaaliyaana laabud ah weye haddii waxa weeye qoladaanaan wadaad waha tidhaadi ee markay meeshay doonaan ay kuu kaxeeyaan oy waxay doonaan kaa sameeyaan meel cidlahay kaaga tegaayaan diintaadina sidaasay ku khasaaraysaa taasuma xumana saasay ku imaanaysaa marka waxa weeye qofka culimmadaahuna inuu is ilaaliyo ayaa laga doonayaa oo waxa weeye arrintaas waxaa weeye warkaas war badan cilmi fara badan ayaa ku jira oo haddii hadda qayb qayb loo kala qaado aad iyo aad wax u yaab badanah weeye ilaahay marka hadda ninka uu ka warramayo waa ninkaas weeye wadlu akhri ayuu dha ilaahay subxaana watacaala caliim korkooduu dha ilaahay naba aladiikii khabarkiisa aataynaahu aanu siinay aayaatina aayaadkayn aanu siinay oo fansalakha minaa deedasasiisowdha ilaahay sida adeesadu wax uu jiidato ayuu isaguna diintu waxuujiisowna ilaahay faadbacahu dabeedna waxaa raacowdha ilaahay ashaydaanu shaydaanki ayaa raacowdhahay shaydaankii baa raacay waxaa marka la leeyahay shaydaanku markuu raacay fa afrasahu shayddaanku waa haleelay fa saara qariinahu markaasu waxuu noqday saaxiibkiisau noqday fa kaana dabeedna wuxuu ahaadaydha ilaahay shayddaanki mada ninkii wuxuu ahaaday oo balcam ahay min alqaawiina kuwa baadiyey mid ka mida wey walow ilaahay shi'na aanu doonayno warafacnaahu waanu kor yeeli lahayn oo waxaanu gaarsiinahaynay manaazil alculamaai culammada darajadeeda ayaanu gaarsiinahayn laakiin annaga ayaan doonin qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uusan doonaynin inuu maqaam gaaro maqaam gaari maayo caalimaan ahay ama karaamo iyo waxbaa iga muuqda haddaan ilaahay ku doonaynin waxba gaari maysid qofaan ilaahay doonayna waxba noqon maayo kii alla doonane cid celi kartaa ma jirto weelkiina haddaan doonayna ilaahay la rafacnaahu waanu koryeeli lahayn bihaa ayuu dha ilaahay aayaadkaas aanu siinay ayaanu kugeyi koryeeli lahayn oo aayadaha waxaa ilaahay ka wadaa waxaanu waafaji inuu ku camal falo maxaa yeele ilaahay cilmigii iyo aayaadka ilaahay ku siiyey haddaadan ku camal falaynin gaari maysi manaasiibka culammada gaari maysi walaakinahu khalkilada ayuu dha ilaahay akhlada waa waaray kaasu ilaalarli arlada ayuu ku waaray macnaa sakana ilaalarli arlada ayuu ku xasilo adduunye ayuu isisiye u iisanayey ah, sakana ilaal arli weeye markaas addunya weye waa maala ilaaha weye addunya wiisee diintiisa adduunye siistay marka qofku hadduu waxa weeye diintiisa adduunye uu siisto faa'ido un yeelanayo ma adduunyana way kaa dhammaanaysaa watabaca wux uu raacawdha ilaahay hawaahu hawadiisa ayuu raacay hawadiisa ayuu raacay ah, oo waxa hawadiisa u sheegayso oo waa iska raacay maxaa meesha ku jirta fawalacnaahu anaguna waan dejinay dhulka ayaa lasoo dhigay oo wali ayaa ilaahay ka dhigay subxaana watacaala maxaa yeele qofku hadduu hawadiisa raaco oo sharciga uu ka hormayo hawaa nafsiga ilaahay waliic buu ka dhigayaa ilaahay wuri fa masalukaa masalkiisa sifadiisu ka masalijaybi ey sifadiisu waa laso lasoo baa lagu shabahayaa in taxmil haddaad isku xambaartayd ilaahay calayhi eyga oo aad burinayso ood canaananayso yalhasu waa haaricinayaa lisaankiisa ow ambase tawfirugu haddaad ka tagto yalas waa haadhanaa laba gooraba ow sifadiisu way xun tahay xayawaanka ilaahu saas maahan ey haddii la buriyo haddii la canaanto haddii layska daayo mar walba carabkaw haarciyaa marka xayawaan saasa ma jiro waxaa taas lagu shabahayaa diintii uu ka tegay oo carabkiisii oo xalal waxbadka ku soo dhacay insax mid haddaad isku xambaarto caleyhi kalbigowdha ilaahay yalas waa raaricinayaa yadlacu lisaanow carabkiisaw raaricinayaa ow ambase tadriga haddaa ka tagtone yalas waa raaricinayaa walaysa ayrahu min alxayawaan wey kadalika xayawaan kaasoo ma jira wey ilahi wuxu yidhi subxaana watacaala daalika kaas lasoo sheega masalka ninkaas masalulqowmi qoomka masalkooda waa in ilaahay aladiina qoomkaasoo kadabuu beeninayo biaayaatina aayadtayn haddaba u fiirto inay caamta masalkaas waxaa weeye ilaahay dadka qoomka masalkooda oo aayaadkayna beeninaayo faksusilqasasa qisooyinka ku qisoo ayuu dhahay shaydka maxamed saahow yahuud iyo qayrkoodaba faksusilqasasa qisooyinka qisoo ayuu dhahay lacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruun ay fikiraan hadda marka waxa weeye caam weeye qisooyinkan waxa laysugu qisoonaayo ilaahay uu leeya faqtusil qasasown ilaahay qisooyinka ku qistoo ayuu dha waa useeg lacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruun inay fikiraan maxaa yeele markii qiso la sheego waa in fikir laga qaataa weeye tafakuraa meeshaas ka imaanaya marka casharkeena intaas ayuu ka ogyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته